alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii eh, nadmigii camriidiga ee waraqaadka eh, waxaynu bilaabaynaa qaybtii ku saabsanayd alqiyaas adilada sharciyada marka laga hadlaayo aladila asharciya addaliilu awal waa alkitaab ka labaad waa assunna ka saddexaad waa alijmac ka afraad cinda aljumhuur waa qiyaaska jumhuurku ka afraad wuxuu noqonayaa qiyaaska alxanaabila iyagu waxay leeyihiin ka afraad waa alistisxaab alcadam alasli qiyaaska waxaa ka horeeya istisxaab alcadam alasli baa ka horeeya marka ka afraad wuxuu noqonayaa shayga cadamka asliga ah oo inaan waxba ku soo aroorin ah in cadamkaa la istisxaabaya baraa'a asliya baraa'adii asliga ahayd baa la weheshanaya kaasaa mawdica afraad degay bay yidhahdeen wa xataa qowlu saxaabi imaam axmed wuxuu ka hormariyaa cala almashhuur qiyaaska waa ka hormariya oo qowlu saxaabiga u horeeya marka qiyaaska way dambaysayaan cala kulli xaal laakiin cinda aljumhuur qiyaasku wuxuu noqonayaa qaybta afraad buu noqonaya alqiyaas waa masder qaasa yaqiisu qaysan wa qiyaasan waa qiyaastay masderka qiyaasigii wuxuu noqonayaa qays ayuu noqonaya faclun qiyaasu masdar qaasahu yaqiisuhu qaysan waa masderkii qiyaasiga amaa qiyaasan waxay masder qiyaasiya u tahay qaayasa lifaacala alficaal walmufaacala laakiin qaasa waxay u noqonaysaa masder samaaci ah ayay noqonaysaa saas aawadeed ayaa qaamuusku isku darayaa labada isagaan qaayasa keenin ayuu odhanayaa qaasahu bihayrihi wa calayhi yaqiisuhu qaysan wa qiyaasan u sidaa odhanaya marka wa masdarun calaa khayri alqiyaasi min qaasa waa masdar calaa khayri alqiyaas ku sugan oo qaaso laga keenay wuxuu yidhi ama alqiyaasu fahuwa raddu lfarci qiyaasku miyaa waa in faraca la celiyo lilasli asalka loo celiyo fii xukmin xukun gudihii loogu celiyo xukunkaasoo saxiixin saxiix ah xukunkaasoo sharciy ay sharciyin sharci ah wa takhfiif almushadad oo si ay isu waafaqaan alfarci iyo sharci ayaa ya'da tashdiidkii looga bi'iyey oo loo reebay lilwasni licillatin jaamicatin fi lxukmi cillo kulminaysa daraaddeed oo xukunka ku kulminaysa isugu keenaysa wuxuu sheikhu ka horreeyey qiyaas maxaa la yidhahdaa qiyaas waxay leedahay tacriif luqawi ah iyo mid isilaaxi ah tacriifka luqawiga ah altacriif allugawi qiyaas waxaa la yidhaahdaa altaqdiir wataswiya watashbiih qadaraadda wax la qadaro iyo simista wax la simo iyo shabbahaadda wax laysku shabbaho wa alaaatu macaanin qistu addiraaca ama qistuhu bidiraaci ay qadartuh waan ku qadaray marka qiyaas waxaa loo jeedaa markaa taqdiir marna qiyaas waxaa loo isticmaalaa taswiyo simis wax la simayo ayaa loo isticmaalaa fulaanu laa yuqaasu bifulaan hebel hebel lalama simo marna waxaa loo isticmaalaa tashbiih oo in shabahaad markaa lagu tilmaamayo tashbiih fulaanu yuqaasu bifulaan an yusaawa bihi ama yushabahu bihi macnaha marka hadda ansabkii wuxuu noqonayaa macnaha ama taswiyada ama taqdiirka weliba taswiyada u sii munaasiba marka qiyaaska macnihiisa istilaaxigi waa maxay farac baa asal loo celinaya waxay ka cabbiraan culammadu raddi sida hadda uu inooga cabbiray mar waxay ka cabbiraan ilxaaq ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin lijaamicin baynahuma oo ilxaaq bay ka cabiraan mar waxay ka cabiraan xamli walxaamil lmutlaq walmuqayadu ama xamlu farcin calaa aslin ila aakhirihi oo xamli ay marna ka cabiraan in lagu xambaaray mar waxay ka cabiraan ihbaat in xukun farac loo sugaayo xukunkaasoo asal u sugnaa cillo ka dhaxaysa daraaddeed loogu sugay marka ilxaaq in la yidhaahdo haleeshiin la haleeshiinaayo waxay tahay tacabiirta koley aadka ay u isticmaalaan culammadu hadda raddi buu isagu isticmaalay saas aawadee ibnu cuthaymiin markuu fasiraya wuxu odhanaya wain shi'ta faqul ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin licillatin jaamica qiyaasku wuxuu leeyahay arkaan afar ah arkaantaa afartii waxay ka dhigan tahay ka arkaani tashbiih arkaantii tashbiih ay shabbahays waa ay la mid tahay arkaanu tashbiih waxay ahaayeen arbaca afartaasi maxay kala ahaayeen mushabbah mushabbahu bihi aadaatu tashbiih iyo wajhu shabah afarta afartoodii buu qiyaas ku leeyihi waa farci oo maqiis ah kana dhigan mushabbah asal oo maqiisu calayhi ah mid wax laga qiyaasanayo ama la haleeshiinaya ah oo ka dhigan mushabbahu bihi jaamica oo ka dhigan adaatu tashbiihi ama alcillada ama jaamica waxa ku isu keenaya ee isku xidhaya xukunka oo ka dhigan wajhu shabahi saas aawadeed qiyaaskan waxay yidhaahdaan usuuliga culammadu waa qiyaasu tamsiil qiyaasu tamsiil bay ka cabiraan yani waa qiyaas tashbiihi la mid ah arkaantii tashbiih oo kale u leeyihi marka farac faraca waxaa loo jeedaa kan la doonaayo xukunka in loogu keeno biariiqi alqiyaas kan la doonaayo shay kale in la ilxaaqiyo o la haleeshiiyo laba mas'alo ayaa mid ahaan waxaa xukunkeedii lagu hayaa ima binasin aw biijmac masale kale ayaa xukunkeedii yada nas iyo ijmac laguma hayo waxaa la rabaa haddaba xukunkeedii in la helaa la rabaa see lagu helayaa caynteedii haddii laga waayo nusuusta waxaa la odhanayaa mas'alada ay ugu dhowdahay ee nusuusta lagu sheegay waa tii ayu almasaa'ili biha ashbah masaa'isha teebay u ekaansha badantoo u dhowaansha badanta oo in la haleeshiyo ugu dhowaansha badanta masaladaa mansuuskee la sheegay ama lagu ijmaacsan yahay ayaa la odhanayaa masaladanna waa la mid marka xukunkii waa in laga haleeshiyaa oo la yidhaahdo iyaduna xukunka waa kala mid marka taa waxaa la odhanayaa xukunka loo doonaayo in biariiqi lqiyaas loogu keeno farac ta xukunka la doonaayo shay kale in la haleeshiyo isaga laga dhigaayo mulxaqu bihi laga dhigayo isaga xukunkiisa nusuusta ama ijmaaca lagu hayo oo isaga wax la ilxaaqinayana waxaa la yidhaahdaa asal waa maqiisun calayhi mid wax laga qiyaasanaya xukunku waa xukunka asalka ku sugnaaday ee la doonaayo faracana in loo soo raro mid la mida ama loo sugo waxa isku xidhayee sababta u ah xukunka keensaday ha laga cabbiro jaamic ama ha laga cabbiro cillo ama asmaada kale ha laga cabbiree isaguna wuxuu noqonayaa wixii xukunka sababta u ahaa asmaa badan bayna ka cabbiraan culammadu ilaa dhowr iyo toban magac bay u isticmaalaan maray yidhaahdaan cilla maray yidhahdaan jaamic maray yidhahdaan manaat maray yidhahdaan sabab maray yidhaahdaan muqtadii maray yidhahdaan mustadcii maray yidhaahdaan jaalib maray yidhahdaan muujib mara yidhahdaa mu'asir yacni asmaa badan bay sheegaan ha yeeshee muujib iyo mu'asir ahlu sunnuhu iطlaaqaa uma isticmaalaan ee muctasilada ayaa isticmaasha laakiin bacdi sunnada u abtirsadaa waxay u isticmaaleen iyadoo muqayada ah ay ku qaydeen biidn illaah almu'asiru biidn illaah almuujibu biidn illah maxay ka cararayaan daatada cillada ayaa xukunka keensatay oo iyadu iskeed u keensatay in la yidhahdo dee daatada cilladuna xukunka yadu may sharciyeyn markaa muqtadi ama muujib ama mu'asir bidaatihi maaha iskii mid xukunka u waajibinaya oo muqtadii iskii u ah ama muujib iskii u ah ama mu'asir iskii u ah ama jaalib iskii u ah ma aha waa in la yidhaahdaa sharciga ayaa isbaatiyo sugay cilladu way muujinaysaa in meeshaa xukunkaasi ku sugan yahay bisharci waa mudhir laakiin laa muujib waxay ka cabiraan culamada qaarkood calaamo laakiin haddii la yidhaahdo muqtadi biidn illah ama muasir biidn illah ama muujib biidn illah dhibi kuma sugna laa xaraja fii dalik waxaase ugu isticmaal badan inay isticmaalaan cillada u isticmaalaan erayga manaad manaad waa meeshii xukunku ku xidhnaa waayahay culamada qaar waxay yidhahdeen sabab iyo cillo waa mutaraadifataan oo waa isfangashan yihiin wa cillatun turaadifu sabab waalfarqu bacduhum ilayhi qad dahab culamada qaar waxayan farqa u yaro dhexeeya oo cumuum iyo khusuus baa u dhexeeya oo cillo kastaa sabab waa tahay laakiin sabab kastaa cillo ma aha waayo cilladu waxay u baahan tahay munaasaba marka qiyaasku waa in faracii la celiyo ama la ilxaaqiyo la haleeshiyo asalka xukun sharciyana laga haleeshiiyo cillo kulminaysana oo xukunka asalka iyo xukunka faraca labadaba ku sugan oo sababaysa yacni aawadeed loo haleeshiye ayaa waxaa la yidhaahdaa qiyaas baa la yidhahdaa ama alqiyaasu qiyaaska miya fa huwa raddu lfarci waa in farc la celiyo lilasli ay ila alasli asalka loo celiyo fii xukmin xukun gudihii loogu celiyo xukunkaasoo saxiixin saxiixa oo sharcigii sharciga loo nisbeeyey licilatin jaamicatin cillo kulminaysa daraaddeedna loogu celiyey oo filxukmi cilladaa jaamicadoo kaa'inatin fi lxukmi xukunka ku sugan bimacnaa mid walba sababtay fa huwa iyo fahwa waa laba luqo oo labada mid walba luqa ahaan waa la isticmaalaa mid walibana waa fasiih qur'aankana labadaba waa la akhriyey ha yeeshee mawdican waxaa mutacayin ah in fahwa la yidhaahdo lilwasni walyuctabar alaaatan fi rasmi licilatin adifhu aw dalaalah aw shabahin uma actabir axwaalah walyuctabar ha laga dhigo ay huwa qiyaaskii alaasatan saddex qaybood ha laga dhigo fi rasmi dhigaalka gudihiisa ama fi rasmi tacriifka gudihiisa ama qoraalka gudihiisa licillatin adifu u tiiri cillo aw dalaala ama dalaala u tiiri aw shabahin ama shabah u tiiri saddexdii qaybood buu sheegaya uma intaa dabadeed waxaad eegtaa axwaalahu xaaladihiisa uu leeyahay qiyaasku eeg wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah in qiyaaskii la qaybinaayo saddex qaybood loo qaybinayo taqaasiim kala duwan bay culammadu qaybiyaan qiyaaska mar waxay u qaybiyaan qaci iyo danni mar waxay u qaybiyaan qiyaas jeli iyo qiyaas khafi mid daahiroo muuqda iyo mid khafi ah mar waxay u qaybiyaan eh, qiyaasu cilla iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah anwaac kala duwan baa loo qaybiyaa qiyaaska sheikhu wuxuu u qaybiyey saddex qaybood qiyaasu cillo iyo qiyaasu dalaalo iyo qiyaasu shabah saddexdaa qaybood ayuu qaybiyey mid walbana uu tacriifin doonaa oo gaarkiisa ayuu u tacriifin doonaa una tusaalayn doonaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qiyaaska waxaa loo qaybiyaa qaci iyo danni oo qiyaaska qaciga waxay yidhaahdaan waa qiyaaska ku sugnaaday binafyi alfaariqi cala alqaci nafyi alfaariq inaan wax faariqoo muctabari u dhaxayn labada masalo faariqa in la nafyinaayo la odhanaayo faariq muctabari uma dhexeeyaana ay tahay cala sabiil qaci iyo shay kaloo lagu daro oo ku saabsan oo qiyaaska qaciga iyaduna soo gudagelaysaa waa ka cilladiisa lagu ijmaacay oo cilladaasina asalkiiyo faraca labadaba inay ku sugan tahay lagu ijmaacsan yahay cala sabiil mihaal laa yaqdi alqaadi xiina yaqdii wa huwa khadbaan ma xukumaayo ka xukumaya ama yaanu xukumin ka xukumayaa isaga oo cadhaysan siiqada nafyiga ah haddii la maro waxay noqonaysaa nafyun yuraadu bihi annahyu waa nafyi nahyi looga jeedo ayaa macnuhu u dhacaya nafyiga nahyiga looga jeedana waxay culammadu yidhaahdeen waa ablaqu min annafyi asariix nafyiga sariixa ah isagaa ka sii xeeldheeraansho badan oo ablaqka ah culammadu waxay ku ijmaaceen sababta qaadiga loogu diiday inuu wax xukumo isagoo cadhaysan cilladu waxay tahay tashwiishu lfikri inay maskaxdiisu tahay mid mashquulsanoo mushawasho ah ya taasina waxay loo filaan u tahay fakerkaa tashuushinaya daraaddeed ee cadhadii ay madax martay inuu xaqii asiibi waayo oo u gefo bay loo filaan u tahay marka wax kastoo tashwiishul fikrigaasi ku sugan yahoo ku imanayo sida murugo daran hadduu ku sugan yahay ama gaajo daran ku sugan yahay ama haraad daran ku sugan yahay iyo wax la midka ah waxay yidhaahdeen waa la mid oo waxba xukumi maayo waxay soo gelaysaa bay lahayn qiyaas qaci noocaasay soo gelaysa iyadoo qiyaaskii nafyulfaariq uu ku dhisan yahay wax faariqoo muctabari ah aanu udhaxayn nafyulfaariqaasina uu yahay mid cala sabiil qaci ah cala sabiil qaci mid ah waxaa markaa ka mid noqonaya ina aladiina ya'kuluuna amwaala yataama dulman inama ya'kuluuna fii butuunihim naara akli baa la sheegaye haddaan xoolihii agoonta la cunin laakiin si kale loogu takri faloo loo baabbi'iyo wax faariqoo muctabara u dhexeeyaan jirin ama badda ha lagu qarqiyo ama ha la gubo ama marya ha lagu iibsado ama gurya ha lagu dhisto agoonkii uma kala doorroona mid walba xoolihiisii waa la baabiiyey sidii xoolihiisa lagu itlaafiyaaba sidii kale wax faariqoo muctabari uma dhexeeyo waana cala sabiili qaci ma suuragal aha in la kala farqiyo oo laamee khusuuska akligaa la diidayaaye ashyaadan kale waa ka duwan yihinoo ma soo gelayaan masaladeedu adilo kale leh ayaa haddana laga yaabaa dee in markaa lagugu tusaaleeyo qaacidada markii lagu sheegay waayo xoolaha agoonta inaan lagu takrif farin oo siba siday ka wanaagga badantahy mooye si kale aan loogu dhowaan addilay leedahay walaa taqrabuu maalyatiimi ila bilatii hiya axsan laakiin waa litawdiixi alqaacida qaacidada ayaa laguga nafyu alfaariq wuxuu noqon karaa cala sabiil awlaa kaasi waa musaawi horaynu soo aragnay cala sabiil awlaa isagoo ah oo ka laga aamusay xukunka uga sii dhow yahay ka la sheegay cala sabiil qaci waxaa ka mida falaa taqul lahumaa uffin labadaba wuxuu inoogu tusaalayn doonaa qiyaasu cilluhu sheikhu ku tusaalaynaya isagu shaarixuya uf ha ku odhanin hadal xun ha ku odhan labadii waali marka dhibtii ka siyaadada ahayd ee dheeraadka ka lahayd kelmaddaa in lagu yidhaahdo sida in la garaaco in iyadana la diidayaa waxay noqonaysaa calaa sabiili alawlaa si uga mudnaansho badan oo uga dhowaansho badan xukunka waana cala sabiil qaci cala sabiil qaci maxaynu leenahay ixtimaal ma suuragal aha in la yidhaahdo may hadalka xun baa la diidayaaye laakiin eh, in la garaaco la diidi maayo taas in la yidhahda ma dhici karto dii taa la diiday tan kale in la diidayaana waa cala sabiil awla calaa kulli xaal qiyaaska eh, qaciga ah saasoo kale ku tusaalayen qiyaaska danniga ana kuwii ixtimaallebay ka dhigaan qiyaaska jeliga culamada qaarkood sidaasoo kale waa ka dhigaan oo waxay yidhahdaan waa bimacnan qiyaas jeli iyo qiyaas qaci oo waxay ka dhigaan inay isku mid yihiin qiyaas qaci inuu u dhigmo qiyaas jeli qiyaas dannina inuu u dhigmo qiyaas khafi wahaakada bacd alculamaa waa sii kale yara duwaanoo waxay yidhahdaan maya qiyaas jeli waxaan odhanaynaa wixii nafyi lfaariq ku dhisan ama calaa sabiili qaci ha ahaado ama calaa sabiili danni ha ahaado hadduu qiyaasku yahay binafyi lfaariq waxaa la odhanayaa jeli hadduu yahay bijaamic laa binafyi alfaariqna waxaa la odhanayaa khafi ayaa la odhanaya ahlucilmiga qaarkoodna saasay mareen marka nafyulfaariqa anwaacdiisoo dhan waxay ka dhigeen qiyaas jeli alqiyaas biljaamic anwaacdiisoo dhanna waxay ka dhigeen qiyaas khafi sheekhu wuxuu yidhi walyuctabar laamku waa laamu lamr laamulamri weeye laamulamriguna asaalatan waa hoos dhigan yihi laakiin haddii xaraf cadaf galo waxa bannaan in la reebo iyo in hoos hoosdhigga loo daayaa labadaba bannaan labada mid walba waa jaaza wajaaza weeye waxaase badan haddii xarafka cadaf u yahay waaw ama faa in la reebaa badan in la reebo ayaa badan in la hoos dhigaana waa aqallu qaliil aad bay u yarta ha yaraatee waa fasiix haddii laakiin summo ay tahay xarafka cadaf hadduu summo yahay labada mid walba yaday bannaan tahay laakiin way ka badan tahay hoos dhiggeedu laamka la hoos dhigayaa marka fa'da ama wowgu galo uma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum walyaطawafuu bilbeyti alcatiiqa waxaa la akhriyey qiraa'ada sabcada bacdigood in laamka la hoos dhigo saddexda mawdicba waayahay walyuctabar alaaatan ha la ictibaariyo waxaa loo jeedaa ha laga yeelo qiyaaskii alaasatan saddex qaybood fi rasmi xagga marka tacriifka ama xagga dhigaalka iyo qoraalka licillatin adifu waxaa ku filayd in la yidhaahdo yacni saddexda qaybood markaa la tacdaadiye un adifu waxba aan lagu darin laakiin siduu nadmiga ugu hagaajisto ayuu adifu ugu daray adifu licillatin qiyaaskii waxaad u idaafaysaa cillo oo qiyaasu cillatin dheh qiyaas markaa waa mudaaf cillana waa mudaaf ilayh aw dalaalah ama dalaalo u idaafee dalaalatin baa asalku ahaa aw shabahin ama shabah u idaafee waa qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah uma actabir intaa dabadeed eeg axwaalahu xaaladihiisa markaa eeg ictibaarku asal ahaan istidlaalka ictibaar waa la yidhaahdaa faactabiruu yaa uli labsaar asalkana waxaa laga soo qaatay min alcubuur waa gudub shay baa shay loo eegaya laakiin wakhtiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa ictibaarka in looga jeedo bimacnaa ka yeelis ama ka dhigis waayahay awaluha maa kaana fiihi alcilla muujibatan lilxukmi mustaqila saddexda qaybood qaybta ugu horraysaa anwaacda qiyaaska qaybta ugu horraysaa maa kaana fiihi alcillatu waa kay cilladu ahaatay gudihiisa muujibatan lilxukmi xukunka mid waajibinaysa oo keensanaysa mustaqilatan xaalay madax bannaantaoo keligeed keensanayso ayay xukunkii keensanaysa waxaa loo jeedaa waa muujiba biidni illah laa bidaatiha fa darbuhu lilwaalidayni mumtanic garaaciisa labada waalid uu garaacayaa mumtanicun waa mid markaa aan suuroobayn yani waa mid aan bannaanayn buu u jeedaa ka qowli uffin sida markaa waxa weeye uf inuu yidhaahdo aynay u bannaanayn oo mumtanic u tahay ayaynay u bannaanayn inuu garaaca wahwa liliida munic wahwa uf in la yidhaahdo munica waa la manciyey liliida dhibista daraaddeed baa loo manciyey loo diiday mar haddii dhibista daraaddeed la dhibayo labada waalid loo manciyey wax kasta oo dhibistaasi ay ku sugan tahayna waxay noqonaysaa mamnuuc ayay noqonaysa wuxuu sheekhu tilmaamaya raximahullah qiyaaska qiyaasu cillo la yidhaahdaa waa inuu cilladu ay tahay mid xukunkii keensanays oo xukunkaasi inuu ka dib dhaco waxay noqonaysaa midaan dhacayn xukunka iyo cilladu waa isku xidhan cilladaasina xukunkaa waa waajibinaysa bimacnaa caqlan waxaa la odhanayaa ma suuroobayso xukunkaasi inuu ka hadho wax suuroobaya ma aha misaalka ama tusaalaha sheekhu uu tusaaleeyey waa min qabiil qiyaas baa ta kale qiyaasku ma nafyulfaariq ba mise waa min qabiili dalaalati lafdi culammadu waa isku khilaafsan yihin taas iyagoo isla garanaya xukunkaasi inuu yahay mid mamnuuca ah, oo marnaba aynay bannaanaanayn garaaca labada waalid ama midkood la garaacaa aayadduna inay u deliil tahay laysla oggol yahay ayaa waxaa la yidhi ma biqiyaasin baa looga qaadanaya mise min qabiil mafhuum baa looga qaadanaya mise min qabiili lafdi mantuuq baa looga qaadanaya ya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maya waa min dalaalati lafdi laa min baabi alqiyaas dalaaladu ma aha qiyaasiya waa dalaalo waxayna ka cabbiraan qolyaha xanafiyadu dalaalatu dalaala dalaalatu dalaalay ka cabiraan tanoo kale yacni tusintii lafdigu ku tusinaya ku sii tusinaya marka waa dalaalada dalaaladeedii marka waxay leeyihin waa lafdiya laa qiyaasiya lafdi baa loo nisbeeyey qiyaas looma nisbayn bacdi culammada ka midii waxay kaloo leeyihiin si kaley u dhigeen waxay yidhaahdeen dalaaladu inay lafdiya tahay waa jirtaa laakiin manduuq maahay waa mafhuum waa mafhuum muwaafaqa bacdi kale waxay leeyihin waaba manduuq laakiin waxay noqonaysaa calaa sabiili alxaqiiqa inay kugu tusinayso xaqiiqadaasna waa xaqiiqa curfiya laa xaqiiqa lugawiya oo waxay yidhahdeen curfan baa waxa loo bartay marka la yidhaahdo falaa taqul lahumaa uffin in dhib oo dhan loo diiday marka barashada sidaa loo bartay ee lagu aqoonsaday ayaa laga qaadanayaa inay tahay mantuuq xaqiiqi ah xaqiiqadaasina nooceedu ay tahay xaqiiqa curfiya bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin xaqiiqayaan laga dhigin hal yahay waa majaaziya waa majaaz calaaqadiisu tahay juziya min baabi maada min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati alkul juz baa la ilaaqay qayb ka mida iidaagii waxaana loo jeedaa kula aliidaa wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum ay fabima kasabtum marka juz ka midaa la sheegay waxaana macnaha looga jeedaa kulli ayaa looga jeeda almuhim misaal lama niqaashee sheikhu wuxuu u tusaaleeyey garaaca labada waalid la garaacayaa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn falaa taqul lahumaa uffin maadaamuu ilaahay yidhi oo uu xaaraantinimeeyey in uf lagu yidhaahdo dhibtii kalee ka weynna iyaduna waxay noqonaysaa in cilladaa daraaddeed loo mancinayo marka qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa qiyaasu cilla bacdi culammada ka midii waxay u tusaalayaan qiyaasu cillaha masalan cilladii haddii nasan loo sheego ida kuntum alaasatan falaa yatanaaja snaani duuna asaalisi min ajli ana dalika yuxsinuh waxay leeyihin waa qiyaasu cilla waayo cilladii nasan baa loo sheegay noocaasaa noqonaya qiyaasu cillihii noqonaya qiyaasu cillihii noocaasaa noqonaya inamaa jucila alidnu min ajli albasar waa qiyaasu cilla qiyaasu cilla weeye nasan baa cilladii loo sheegay marka wuxuu noqonayaa qiyaasu cillu noqonaya waayahay yahay wakadaa meelaha kale nasan cillada loo sheegayna waa la mid cillada saasoo kale loo nasgareeyey waxay noqonayaan qiyaasu cillay noqonayaan sheekhu wuxuu uhi raximahullah awaluhaa maa kaana fiihi alcilla ka hore nooca ugu horreeya saddexda kee loo horraan sheegay cillada licillatin adifhu waa kii ku yidhi marka awaluhaadu waxay u dhacaysaa qiyaasu cillo maa kaana fiihi alcillatu waa kay ahaato cilladu muujibatan lilxukmi xukunka mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa mustaqila xaalay madax bannaan tahay bay muujibo tahay oo xukunka keensanaysa ama muujibadaasoo mustaqilatan madax bannaan ama xaal laga dhigo muujibatan waxay waajibinaysaa xukunkii lilxukmi oo damiirka muujibatan ay godanayso oo hiya ahoo cillada u noqonaysa laga xaaleeyo mustaqilatan xaalay tahay mid madax bannaan oo keligeed keensanayso shay kale in lagu daro aan u baahnayn waayah fa darbuhu lilwaalidayni garaaciisa labada waalid u garaacaa shakhsigii mumtanicun waa midaan suuroobayn imtinaac buu ka cabbiray wuxuuse u jeedaa sharcan bayna bannaanayn ka qowli uffin sida uf inuu yidhaahda aynay u bannaanayn ay ka imtinaaci qowli uffin lilwaalidayn uf in lagu yidhaahda labada waalid sidayna u bannaanayn oo kale ayaynay taasina u bannaanayn wahwa in ufin la yidhaahdo bimacnaa natna wa qubxan xumaan baa idiin sugnaatay la yidhahdo iyo qurun liliidaa munic dhibista daraaddeed ayaa loo manciyoo loo diidey labada waalid la dhibayo mar haddii kelmaddaas la diidey dhibista labada waalid la dhibayo daraaddeed loo diidey oo loo manciyey waxay ka darana sida garaac oo kale waxaad garanaysaa inay mamnuuc tahay oo ay tahay awlaa bilxukmi marka wax kastoo iidaa ku jiro wuxuu noqonayaa mamnuuc hadday tahay in lagu qayliyo hadday tahay gacmaha in lagu seedho hadday tahay si cadhana in loo eego waa haluma jara adilo kale masaladu waa leedahay wa ixsaana wa bilwaalidayni xusna akbaru kabaa'irkayna ka mid tahay xuquuq lwaalideyn wathani maa lam yuujib atacliilu wathani nooca labaad maa lam yuujib atacliilu waa haddii aanu waajibinoo keensan tacliilka ama sababayntu xukman bihi xukun ku sugan aanu keensan laakinahu daliilun ha yeeshee waa ku tusinaya xukunkii ma iijaabinayo oo ilaaba ilaa mid keensanaya ma aha laakiin daalli buu u yahay fa yustadallu binadiiri almuctabar waxaa la deliishanayaa binadiiri ka dhigga ah ee almuctabar la ictibaarinayo ayaa la deliishanaya sharcan sharciga gudihiisa lagu ictibaarinayo oo lagu eegaayo calaa nadiiri ka kale u nadiirkae u dhigma ayaa loo deliishanaya oo fa yuctabar yani waa la ictibaarinaya waa la deliishanaya waa la eegaya ka qawlinaa waa sida hadalkeenna aynu idhaahno maalu sabiy ilmaha yar xoolihiisu talzamu zakaatuhu waxaa waajibaysa sakadiisa ka baaliqin ay ka wujuubi zakaati maali lbaaliq sida ruuxa qaangaadhka xoolihiisa sakadu uga waajibaysoo kale ayay ilmaha yarna xoolihiisa sakadu uga waajibaysa ay linnumuu waxay uga waajibaysaa korarhka xoolahani ay kordhayaan oo ay kobcayaan siyaadayaan aawadeed ayay uga waajibaysa linumuwi baa asal ku ahaa oo wowgu shidan yahay lana hoos dhigaayo laakiin waa la reebay lilwaqfi tashdiidkiina waxaa loo khafiifiyey lilwasni marka waxay noqotay linnumuu ayay noqotay aydu waa tafsiiriya sheekhu wuxuu tilmaamaya raximah ullah nooca labaad ee qiyaaska waxaa la qiyaasu dalaala la yidhahdaa waa qiyaaskii tusinta bimacnaa xukunka maqiiska iyo xukunka maqiisu calayhigu waa isu dhigmaan markaad aragtay xukunka maqiisu calayhiga aad garatay waxaad garanaysaa kan kalena inuu nadiir la yahay oo u dhigmaayo cilladu muujibo ma aha aan markaa ka dibdhacayn oo aan ka baaqanayn laakiin daalli bay u tahay culamada qaar waxay ka cabbiraan qiyaasu dalaalaha markay tacriifinayaan waa shayga faraca iyo asalka waxaa xukunka laysaga qiyaasanaya ee layskaga haleeshiinaya waxay tahay nafsal cillati maaha cillada lafteeda maaha waa cilladii wax mulaasim la ah ama daalli u ah ama raadiya asarka ah saddexdaa mid noqonaya masalan haddaad tidhaahdo low qiila xaramtu alkhamra liiskaariha haddii la odhan lahaa masalan aynu heli lahayn xadiis saa sheegaya fardi ama xurimat alkhamru liiskaariha khamriga waxaa loo xaaraantinimeeyey sakhraaminta ay wax sakhraaminaysa daraaddeed waxay noqon lahayd maxay nafsa alcilla in xukunka la ysugu xidhay oo iskaarka ah iskaarkuna waa cillada lafteedii ee shay cilladii aan ahayn maaha waa nafs alcilla mafsadada ka imanaysa khamriga cabbitaankiisu caqliga inuu zuulinayaa waa sababtii loo xaaraantinimeeyey khamriga kullu muskirin khamrun xadiiska saxiixa marka nafs alcilla marka xukunka lagu xidhayo soo qaadaba xadiiskan soo qaado iskaba dhaaf misaalka fardiga kullu muskirin khamrun dariiqa sida lagu helay maslaga lagu helunbaa imaa wa tanbiih noqonaye nafsal cillu xukunka ku xidhaya oo iskaarka ah laakiin ariiqa lagu helaa nooci tansiiska cillada la nasgareeyey aan ahayne aliimaa watanbiih cilladii in la ishaaro naska lagu tilmaamay kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam riwaayada kale wax kastoo wax sakhraamiyaa waa xaaraan ma xaaraan u noqday liiskaarihi sakhraamintiisa daraaddeed buu u noqday xaaraan marka wuxuu noqonayaa noocaasi qiyaasu cillu noqonaya aan lafteedii ahayn laakiin ciladii mulaasim la ah ama daalli u ah ama ciladii iyagu ay islaazimaan ayaa meesha yaalla masalan nin baa wuxuu cabbay khamri buu cabbay waa la soo qaaday waa la soo kaxeeyey iyadoo khamrigii lagu wadaa qaadiga loo keenay khamrigiina waa la hayaa markaasa laykanu cabbayey markhaatiyada waa kuwan wuxuu idhi waan cabbayey laakiin waxaana khamri maaha wuxuu inkiraybay inuu khamri yahay khamriga qadar badan kama cabbinoo sakhradii kama muuqato wuxuu hi khamri maaha waa nooc kaloo sharaab aan isku dardaray weeye mana aha khamri arrinkii iskaarka ku saabsanaa dee waxa weye hadda uma muuqdo qaadigii wuxuu eegayaa amaaraad haddaba la socda iskaarka in la helo amaaraadkaasi waa maxay waa urta khamriga la yaqaano inuu leeyahay yaa waa khamrigu sida markaa waxa weeye uu xooriyo oo kale inuu u xoorinayo haddamaaragta ashyaada noocaasi waa ashyaa musaaxib la ah ama mulaasim la ah cilladii markuu shaygani aanu khamri ahayn oo bimacnaa aanu muskir ahayn raa'ixadani ma joogin amaaraadkan kale may joogin markuu muskir noqday amaaraadkan waa la helo way la socotaa marka muskirnimada uu ka baxo khal isu rogay amaaraadkani waa tageen idan maxaa la gartay calaamaadka iyo iskaarku way isku lammaan yihiin ashyaa aan kala hadhaynin idan qaadigii waa jeedlayaa ninkaa wuxuu ku xadaynayaa inuu shaygan odhanaayo iskaarkii isagaan muxaqaq u ahayn haddana uu odhanayo shay mulaasim la'a ah iskaarkii meesha ku sugan marka sidii khamriga loo jeedlayaan u jeedlayaa shaygaa mulaasimka iskaarka la'aa ah daraadii qiyaaskaasi muxuu noqonayaa qiyaasu dalaala waayo amaaraadkani waa daallun cala aliskaar laa nafsu liskaar waa amaaraad ku tusinaya iskaarkii oo calaamad uho musaaxib lahoo mulaasim la'ah laakiin laftoodii maaha culamadu saasoo kaley odhan jireen hadda waagan dee waxaa la samayn karaa shay baar in la geeyo mawaadka khamrigu ka kooban yahay waa la yaqaanaa ama maskirku oo dee la baadho laakiin qadiiman saasay culamadu odhan jireen waa yahay misaalka uu sheikhu inoo dhigay wuxuu ku saabsan yahay xoolaha sabiga zaka ma ka waajibtaa ah hadday xoolo fara badan uu leeyahay oo sakagoys ah mise zaka kama waajibta cinda aljumhuur waxay leeyihin haa zaka ka waajibaysa madhab alxanafiya iyo daa'ifo yar oo kale waxay leeyihiin may xoolaha sabiga wax zakoo ka waajibaya ma jiro waayo waa marfuucu lqalam rufica alqalamu can alaaa waxaana ka mid ahaa can isabiyi xataa yaxtalim sidaan salaad igu waajibayn oo xaj aan ugu waajibayn ya ayaan sakana ugu waajibayn xadiiskaasaanu haysanaa jumhuurku waxay leeyihiin xoolaha sabiga zakada in xoolaha laga qaadaa laynoo sheegay waxaa lagu xidhay haninimadii sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim akhniyadiina wax walba waa leeyihiin nafaha fuqaraduna waxay eegayaan xoolahan ee caynta ruux le waxaa eegi maayaan tatashawafu ilayha nufuusuhum marka saas aawadeed zakadii waa ku waajibaysa baabulqiyaas markay hadda sheegayaan nusuustay u daliishadaan iyo cumuumaadka qaarkoodee markay qiyaaska ay sheegayaan waxay leeyihiin xoolaha sabiga nisaabkii hadduu gaadho waxaa laga qiyaasanayaa xoolihii ee dadka waaweyn ee mukallafiinta ay lahaayeen jaamica ka dhexeeyana wuxuu yahay waa maalu naamin waa xoolo ziyaadaya oo kobcaya seka goys ah kobcayana xaajadii faqiirka jus ka mida in loo bixiyo waxay noqonaysaa mid markaa meesha taalla ka qawlina maalu sabi talzamu zakaatuhu ka baaliqin ay linumuw waayah marka cilladii waxaa laga dhigay numuwiga inay xoolahani kobcayaanoo siyaadayaan oo kordhayaan xoolaha ka qaangaarhka siday u kordhayo oo u kobcaayo u ziyaadayo ayaa kuwa sabiguna u kordhayaan oo u ziyaadayaan marka cilladii numuwiga ahayd baa meesha ku sugan marka cilladani muujibo ma aha laakiin waa daalli ay ku tusinaysaa ilaaba ilaa midayna ka hadhi karin maaha waxay noqonaysaa daalli mid ku tusinaysa noqonaysaaye mid e, waajibinaysa maaha sida iskaarku u waajibinayo sida min ajli basar u waajibinayo min ajli anna dalika yuxsinu sida u waajibinayo saasoo kale uma waajibinayso maala ashyaadan kale qiyaasu cillaha haddii la yidhahdo xukunku waa baaqday iyadoo cilladu joogto yacni asxaabu alcuquul waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan say u dhacday kayfa waqaca kayfa waqaca daalik laakiin tan lama odhanayo kayfa waqaca daalik marka muujib maahae waa daalli saasay udhigayaan waayahay wuxuu idhi sheekhu waahaani nooca labaad waa qiyaasu dalaalahe maa lam yuujib atacliilu waa markaanu tacliilku waajibin xukman xukmi aanu waajibin bihi gudihiisa aanu ku waajibin laakinahu daliilun ha yeeshee uu daliil u yahay oo ku tusinaya marka daliilku wuxuu noqonayaa mujawis laa muujib waa bannaynayaa in la haleeshiiyo laakiin ma laaziminayo ka qiyaasu cillahana wuxuu noqonaya muujib buu noqonaya oo cilladii waa muujiba marka waxaa sii xoog badan qiyaasu cillaha waxaa ku xiga qiyaasu dalaalaha ayaa ku xiga waayah fa yustadallu waxaa la deliishanayaa nadiirka ama dhigga almuctabar la ictibaarinayo la tixgelinaayo sharcan sharciga gudihiisa lagu tixgelinayo calaa nadiirihi waxaa loo deliishanayaa ka kale u dhigga ah in la haleeshiyo looga qiyaasto fa yuctabar waa la ictibaarinaya qiyaaska laftiisaa ictibaar la yidhahdaa oo culamadu waa kuwa u deliishaday faactabiruu yaa ulil absaar waayo xukun shay meel ku sugan ayaa meel kale loo guurinaya waa la rarayaa xukunka xukunkiibaa meel kale loo guurinaya oo maalan nimankii yuhuudda ahaa cuquubadii ku dhacday ee ay la yimaadeen daraaddeed ugu dhacday ayaa ilaahay wuxuu idhi faactabiruu yaa ulil absaar bimacnaa xaaladdooda ay ku sugan yihiin iyo waxa ku dhacay iyo wixii keensaday nafyihiinna u eega bimacnaa haddaad sidoodoo kale la timaadaan wixii ku dhacoo kale ku dhacayaan marka waxay yidhahdeen taasi waxay noqonaysaa min baabi alqiyaas waayo waxaa laga soo qaatay min alcubuur bixadfi zawaa'id cubuurkuna waa gudubka cabartu nahra webigaan ka gudbay hadda maaragtaa marka ictibaarkii waa maxay waa intiqaal min xaala ilaa ukhra marka waa loo eegaya waa loo ictibaarinaya waa loo naqlinaya waa loo qiyaasanaya waa loo qiyaasanaya ka qawlina waa sida hadalkeenna aynu idhaahno maalu sabiyi talzamu xoolaha sabiga waxa laazimaya oo waajibaya zakaatuhu zakadiisa ayaa waajibaya in zake laga bixiya waa ka waajibaysa ka baaliqin sida xoolaha ka qaangaadhka ah zaka uga waajibayso ayaa ka sabiga ana zaka uga waajibaysa ay linnumu waxay uga waajibaysaa ziyaadada xoolahaasi siyaadaysaee kordhayso daraaddeed ayay uga waajibaysa marka haddii laakiin la yidhaahdo naskaa loo deliishanayaa sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim dee xoolaha sabigu waa maal qani marka akhniyadu soo gelaya iyo min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum marka waxay noqonaysaa sida ibnu cuthaymiinba sheegayo naska in lagu kaaftamay laakiin culammada odhanaysa xadiiskan baa cumuumaadka khasisay dee waxay leeyihiin dee takhsiis bay adiladani qaadatay oo waa laga reebay sibigii qiyaaskan markay caaridayaanna waxay odhanayaan cilladu sidaa waa ahayd laakiin maanic baa diiday in loo gudbiyo xukunka sabiga oo la yidhahdo maalkiisa zaka ka waajibaysa limaanicin maanicaasoo ah sabinimada maanicaasaa baajiyey ayay leeyihin lakin lowlaa hada almaanic xukunku saa waa noqon lahaa wathaliث alfarcu aladii taradada ma bayna aslayn ictibaara wujida falyaltaxiq biأyi dayni akara min hayrihi masaladan qiyaaskaynu ka hadlayno xukunkeedu muxuu noqonayaa waa tacriifinnay arkaantiisii waa sheegnay qaybihiisii waa tilmaannay shuruudihiisi waa inoo dhiman yihiin culammada jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen qiyaasku waa daliil saxiix haddii shuruudihiisu dhammaystiranto qiyaasku wuxuu u qaybsamaa saxiix iyo faasid alqiyaasu saxiix wuxuu noqonayaa xujo qiyaaska saxiixina wuxuu leeyahy shuruudo waxaa laga reebaya qiyaaskii faasidka shuruudihiisu hadday dhammaystiran yihiin oo qiyaas saxiixa uu yahay waa xujo waa daliil adilada sharciga ka mid a qolyaha daahiriyada la yidhahdaa diiday culammadu waxay yidhaahdeen intaan daahiriya iman ka hor waxay culammadu ku kulansanaayeen qiyaaska in la qaadanayo lagu camal falayo ashyaada qaarkood oo taabiciinta laga soo wariyey ama saxaabada qaar laga soo wariyey wakhtiyada qaar ra'yiga inay wax ka sheegeen waxay yidhahdeen culammadu waxay u jeedaan ra'yulmadmuum qiyaaskii markuu khilaafsan yahay nusuusta ama nas ama ijmaac khilaafsan yahay ama ra'yigu uu yahay fii muqaabalati nas xaaladdaasay uga jeedeen wamaa ruwi min dammihi faqad cuni bihi ladii cala alfasaadi qad buni siduu saaxibulmaraaqiba odhanayo waxa la soo wariyey oo dhaleecaynta ra'yiga la dhaleecaynayo ku saabsan waxaa looga jeedaa kii fasaad lagu bineeyaa looga jeedaa kaa fasaadka lagu bineeya waxaa ka mida kii naska ka hor imanayay waxaa la mid ah taabiciinta qaarkood hadalkay yidhahdeen awalu man ibliis cid wax qiyaasata ibliis baa ugu horreeyey qiyaaska ibliis muxuu ahaa waa qiyaasun fii muqaabalati nas ilaahay baa yidhi u sujuuda aadam markaasuu ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin idan muxuu qiyaaskiisu ahaa qiyaasun fii muqaabalati nas marka taabiciinta qaar markay leeyihiin awalu man ibliis waxay u jeedaan qiyaaska noocaasee naska laga horgeynayo ciddii ugu horraysay ee la timi wuxuu ahaa ibliis marka qiyaaskaasi inuu madmuum yahay dee shaki kuma jiro walkhulfa linasin aw ijmaacin dacaa fasaad alictibaari kullu man wacaa saaxibumaraq waa ka odhanaya culammada cilmiga weelaysay dhammaantood waxay ku magacaabeen qiyaasku hadduu nas ama ijmaac khilaafayo inuu yahay qiyaas faasid lictibaar ah oo tixgelintiisu ay tahay faasid oo qiyaas baatila uu noqonayo faasida kala dhalicanya kaa wey khulafaa raashidiintu waatay yidhaahdeen sida markaa cumar bnu khaaab qisi amhaal warqadu abu muuse u qoray kitaabu cumar liabi muusa markuu qadaaga u sheegaya siduu wax u xukumayo markuu u sheegay nusuusta adilada wuxuu yidhi qisi lamhaal ashyaada isu dhigantee isku midka ah isaga qiyaaso ya kitaabkaa cumar waa kitaab ay culammadu aada qoraalkaas ay u ammaaneen ilaa ahlucilmiga qaarkood ay sharxeen watalaqawhu bilqabuul qabuul bayna kula kulmeen suwar badan oo mutacadidayna ka dhacday saxaabada qiyaasku oo aynay qaarkoodna qaarka kale ku inkirin allaahuma ilaa in la helo nas khilaafsan mooye haddii kale inay inkiri jireen lama soo rarin saas aaweed bay culamada qaarkood yidhahdeen ijmaacii saxaabada iyo culammadii ka dambaysayba dhammaan culammadaasi waxay ku kulansanaayeen min asaxaabati faman bacdahum in qiyaaska la xujaysto la qaato sida musani oo ardaygii shaaficiyiiba uu sheegay hadal noocaas culamo kalena ay tilmaameen ma ay sheegeen ta kale ashyaa badan baa laga qaataa qiyaasku inuu xujo yahay oo waxay yidhahdeen culammadu miisaanka laynoo sheegayo inuu ilaahay miisaanka soo dejiyey waxay noqonaysaa miisaankii maxaa laga qaataa taswiir ashyaadii isu dhigmaysa in la eego dee qiyaaskii waa nooc miisaanay yidhahdeen cadliga saas si laeg ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan cadligu waa maxay waa taswiya bayna almutamaasilayn ashyaada isu dhiganta in waxa weeye la simo faactabiruu ya ulilabsaar aayado mutacadid ay culammadu ka daliishadaan qiyaaska qolyaha marka daahiriyadu ay diidayaan qiyaaska waxay yidhaahdeen ilaahay ma odhan qiyaas u celiya ee muxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir ilah iyo rasuulkiisa u celiya maxaa loogu jawaabayaa bima yujaabu calayhim waxay deliishadeen fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuul ila alqiyaas ma odhan jawaabteedu waxay tahay kitaabkiiyo sunnaha marka loo celiyo kitaabkiiyo sunnaha ama waxaa laga helayaa caynta mas'aladaas ama cumuum bay soo gudagelaysaa laga helayaa ama masale kaloo la nadiir ahoo u dhiganta oo aan iyada lafteeda ahayn baa laga helaya garannay haddii caynta mas'alada laga helo ama cumuum ay soo gudagelaysa laga helo ama wax la mida ah. haddii masalada lafteedii aan laga helin ee nadiirkeedii laga helo maada yufcal maxaa la samaynaya waa in la haleeshiya taas waayo sida marka ashbah bilkitaab wasunna marka wuxuu noqonayaa sida mas'alada ilaahay ka xukumay in la haleeshiyo la yidhaahdo mas'aladani mas'aladan waa lamid mar hadday la mid tahay xukunkeedoo kalaa la siinaya waayo wax kale uga dhow lama hayo marka dee aayaddu xujo idin ma ahee ila marna caynteedaa loo celinaya marna nooceedaa loo celinaya mar haddii nooceeda loo celiyo de waxay noqotay min baabi alqiyaas idan alaayatu xujatun calaykum laa lakum aayaddu idinkay xujo idinku tahaye idinka xujo idinma aha ta kale nebigu sala allahu aleyh wasalam suwar badan muxuu baraarujiyey shayga shayga la midka ah in xukunkiisoo kale la siinayo gabadh baa u timi waxay tidhi ina fariidat allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiiran laa yasbutu cala araaxila afa axuju canhu qaala ara'ayti low kaana cala abiiki daynun faqadaytihi akaana yanfacuhu qaalat nacam qaala fadayn ullahi axaqu an yuqdaa muxuu nebigu sala allahu alayh wasalam mas'aladii mas'alo u dhiganta muxuu ugu sheegay se inuu baraarujinaya maaha inay labada xukum isku mid yihiin oo marba haddii daynkii khalqigaba laga gudaayo ayna anfacayso daynka ilaahayna in laga guday xajka ku saabsan yadana inay anfacayso wa tambiih ana xukma almas'alati xukmu nadiiriha taasuu baraarujinaya waxaa la mida cumar bnu khataab xadiiska uu weydiinayo nebiga sala allahu aleyh wasalam oo uu leeyahay wuxuu yidhi haddaan xaaskayga dhunkado iga jabaya ara'ayta low tamadmadta wuxuu nebigu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam ka warran haddaad luqluqan lahayd intaad luqluqato tufta biya ya muxuu nebigu ku baraarujinayaa mid weliba oo muqadima liliftaar yacni biyaha haddii afka lagu qabto oo la tufo muqadimo waxay u tahay liqista la liqaayo haddii la liqana soonka muxuu noqonayaa camdan haddii loo liqo waa jabaya dhunkashaduna waa muqadima liljimaac haddii hore loo maro jimaacii lala yimaado maxay noqonaysaa soonkii waa jabaya idan labadaa muqadimo mid walba haddaan laga tallaabin in xukunkeedu ay tahay midna soonka inayna jebin nadiirka mas'alada wuxuu u sheegaya masalada masalada waxaa u dhigma waa maxay waa tambiih la baraarujinaayo in shayga shayga u dhigmaa la xukun yahay wuxuu sharcigu ka reebaa waa halkiis qaaciduu caynkaas xataa umuurta kawniga waa saas nabiga sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi wuxuu ku uhi yaa rasuula allaahi ina imra'atii waladat ghulaaman aswad ninku nin madow isagu maaha xaaskiisuna ma madooba wuxuu yidhi xaaskii aan qabay waxay dhashay ilmo madow bay dhashay ninku waa nin reer miyiya wuxuu weydiiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam oo ku yidhi geel ma leedahay haa buu yidhi fama alwaanuha midabadeedu maxay yihiin qaala xumrun way cascas yihiin buu yidhi qaala fa kaana fiiha min awraq mid madow bacdi ma ku jiraa yacnii nirgaha geelaasi dhalay mid madow bacdi ma ku jiraa ma caddaan iyo madow isugu jirta qaala nacam xaggee haddaa ka timi buudi falacallahu nasacahu cirqun waxaa laga yaabaa hiddo hore inuu jiitay nebigu muxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam falacalla bnaka nasacahu cirqun marka sharcan wa qadaran waxaa la yaqaanaa masaa'isha wixii isla nadaa'ira isu dhigma wixii deliil kala duwaawa halkiis asaalatan inay isku mid yihiin oo isku meel la marinayo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub